alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacala aali muxammed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati almaa'ida aynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey aayadda boqol iyo labiyo toban ee min suurati almaa'ida waxaa inoogu dembeeyey aayadda boqol iyo koob iyo toban ee min suurati almaa'ida ayaa inoogu dembaysay aayaddaa inoogu dembaysay laba tafsiir oo ku jira mid ahaan baynu sheegnay waidaa waxaytu ila alxawaariyiina an aaminuu bi wa birasuulii qaaluu aamanna washhad biannana muslimuun waxyiga loo waxyooday in waasidada rasuulka loogu waxyooday oo nebi ciise calayhi asalaam loogu dhiibay dabeedna isagu u sii tebiyey tafsiirkaasaynu sheegnay tafsiir labaad baa jira oo culamada qaarkood ay sheegeen tafsiirkaa kale odhanaya waxaa loogu waxyooday ilhaam oo wuxuu ahaa waxyu ilhaam yagaa loo waxyooday waxyigaasina wuxuu ahaa ilhaam buu ahaa ummadii hore waxay lahaan jireen dad la ilhaamiyo oo ilhaamkooduna uu yahay mid xaqa asiibaya ayay lahaan jireen qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxaddasuun fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar waata xadiidka saxiixaynka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadihii idinka horreeyey waxaa ku jiri jiray dad la ilhaamiyo oo qalbigooda sida xaqaa lagu tuuro ayaa ku jiray yacnii ilhaam musiibaa loo jeedaa oo ay badiba xaqa asiibayaan oo sida xaqa ah qalbigooda lagu ridaayo marka ummadii hore ayaa lahaan jiray fa in yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddayda haddii cidi kaga jirto kaasi waa cumar marka wuxuu tilmaamay ummadii hore sidii markaa loo ilhaamin jiray inaan ummatu muxamed yaga loo ilhaamin maadaama markaysaa markaa shareecadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay baaqi tahay oo ay muntashir tahay oo faafsan tahay ilaa yowmi alqiyaamana ay baaqi noqonayso oo waxyigaa ay ka baran karaan dadku markaa cilmiga iyo xaqa ay ka baran karaan laakiin ummadii hore yacni markaa qaar la ilhaamiyaa jiri jiray sidaas aawadee culamada qaar waxay ku xambaareen inuu markaa yahay iixaagani iixaau ilhaam ama waxyu ilhaam inuu yahay marka tafsiirkaasina waa jiraa laakiin kaynu marray markii wuxuu ahaa tafsiirka kale culammada kale ay mareen odhanaaya biwaasidati ciisa waxa uu ilaahay ugu waxyooday waasidada ciise ayuu ugu waxyooday oo ciisa loo waxyooday ciisana u sii gudbinayey oo xawaariyiinta u tabinayay xawaariyiintuna waxay ahaayeen ansaaru ciisa waa kuwii diinta ilaahay u gargaarayay ciisena u gargaarayay weeye yagaa xawaariyiin markaa la yidhaahdaa oo la odhan jiray man ansaar ila allah marka iyagu waa kuwii yidhi annaga ansaarullaahi ah oo markaa u gargaaraya allah waxa uu yidhi wa idaa waxaytu ila alxawaariyiina ay wadkur waxaad xustaa idaa waxaytu goortaan u waxyooday ila alxawaariyiina xawaariyiintii aan u waxyooday waa ansaaru ciisa ama waa asxaabu ciisaaye amartuhum calaa lisaanih waxaan ku amray calaa lisaanihi ay calaa lisaani ciisa carabka ciise ayaan ku amray oo waxyiga waasidada rasuulka ayaan u mariyey bi an aaminuu waxaan amray u faray inuu markaa iga gaadhsiiyo an aaminu bii aniga i rumeeya oo allah rumeeya wa birasuuli rasuulkayga oo ciisaana rumeeya qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waa rumaynay bihimaa labadoodaba waa rumayno allahna waa rumaynay rasuulkiisana waa rumaynay damiirka lagu kulminaayo allah iyo rasuulkiisa mawaadicda qaarkood waa la diiday oo yacni markaa ninkii yidhi man yutic illaaha waalrasuula faqad rashad waman yacsihima faqad hawa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku inkiray waxaanu idhi bi'sa khatiibu alqawmi anta yacni markaa waxaa tidhaa qul waman yacsi illaha wa rasuulahu faqad hawaa oo allah iyo rasuulkiisa kala qaad yaday dhacday nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu mawaadicda qaarkood labada kulmiyey oo labada damiir uu isku daray an yakuuna allahu rasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa yacni culammaduna awjuh bay ka maraan calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhahan waa laga fiican yahay marka in la sameeyo marka midna waxaa lagu xambaarayaa jawaaz midna waxaa lagu xambaarayaa afdalka ayaa lagu xambaarayaa in laga fiican yahay baa lagu xambaaraya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen yacni midna waxaa lagu xambaaraya cala alasli midna waxaa lagu xambaaraya cala alnaqli oo in xukunka laga raray markii dambe oo ka kale markaysaa markaa uu dembeeyey laakiin tan noocaasi markaysagaa daahir ma aha bacdu ahlicilmi waxay kaloo yidhaahdeen waxaa markaa la diidayaa yacni markaa kulminta labada markaa la kulminayay in la moodo markaysa waxaa majmuuca oo la ysku dara uun in ghawaayadu ka dhalanayso laakiin mawdica markaysaga maxabada markay tahay yacni majmuuca labada maxabo laysu geeyo ayuunbaa markaysaga dee hanuunku ku xidhan yahay yacni marka ama yacni marka ay ku xidhan tahay in iimaankii iyo xalaawadiisii lagu helaayo oo maxabada mid keligii yacni markaa ma noqonayso markaa mid saamayn yeelanaysa marka halkan oo kalena waxa weeye kolley haddii wejigaa dambe lagu socdo iimaanka markaysagaa labaduba haddayna israacin wax saamayna yeelan mayso oo ictibaar yeelan mayso marka waxa weeye haddii ta wejigaa dambe lagu socdo yacni marka waxay noqonaysaa sida marka an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahumaa sida loogu kulmiyey damiirka in halkanna loogu kulmiyey saas oo kale laakiin culammadu calaa kulli xaal maadaama aqwaali ay ku sugan tahay kala duduwani waxa fiican in la kala qaado ayaa fiicnayd washhad biannanaa muslimuun washhad ka markhaati noqo biannanaa muslimuuna annagu inaanu muslimiin nahayna ka markhaati noqo id qaala alxawaariyuuna yaa ciise bna maryama udkur waxaad xustaa id qaala goortay yidhaahdeen alxawaariyuuna xawaariyiintii ay yidhaahdeen waa ansaartii ciise waa asxaabtii ciise yaa ciise bna maryama ciisow ibna maryama oo ina maryama ahow hal yastatiicu rabbuka rabbigaa ma awoodaa bimacnaa rabbigaa ma yeelayaa culammadu waxay u fasireen ahlucilmi badani in laga tilmaamayo hal yastatiicu rabbuka bimacnaa hal yutiicu hal yafcalu ma yeelayaa ee shaki qudrada ilaahay ay ka shakinayeen may ahayn bay yidhaahdeen hal yastatiicu rabbuka rabbigaa ma yeelayaa oo ma samaynayaa an yunazila calaynaa inuu nagu soo dejiyo korkayaga haddaad noo barido inuu nagu soo dejiyo korkayaga maa'idatan xeedho nagu soo dejiyo xeedho buuxda min asamaa'i xagga samada naga soo dejiyo sidaa ma yeelaya qaala waxau idhi ciisa bnu maryam ittaquu allah allah ka baqa in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin allah ka baqa qaaluu waxay yidhahdeen nuriidu waxaannu doonaynaa an na'kula minhaa xeedhadaa wax ka mida yacni cuntada ku sugan wax ka mid a inaanu cunno ayaanu doonaynaa yacni su-aasheeda ayaanu doonaynaa si aannu cunno wa tatma'inna si ay u xasisho quluubunaa qalbiyadeeda u xasilaan oo iimaankii ugu sii xasilaan oo iimaan noo kordho wa naclamaya si aan u ogaanno o yaqiin u kororsanno an qad sadaqtana ay annahu sha'niye qad sadaqtanaa xaqiiqe inaad noo run sheegtay aanu sii yaqiinsannoo yaqiin iyo cilmi noo sii kordho wa nakuuna calayha iyo si aan u noqonno yacni xeedhadaa korkeeda min ashaahidiina kuwa ka markhaatigaasaan uga mid noqonno kuwa kale aan soo xaadirinna aanu iyagana markaysaga uga markhaati kacno inay xeedradaa la soo dejiyo cirka laga soo rogay qaala ciise bnu maryama qaala wuxuu uhi ciise bnu maryama ciise ina maryama ahi allaahumma yaa allaahu allaahow rabbanaa rabbigayow ansil soo deji calaynaa korkayaga maa'idatan xeedho soo deji min asamaa'i samada ka soo deji xeedhadaasoo takuunu lanaa noo noqonaysa ciidan ciid noo noqonaysa liawalinaa waxay noo noqonaysaa ciid liawalinaa ka ayaga ugu horreeyey noo noqonaysaa kuwa yaga hore wa aakhirinaa iyo kuwa yaga dambe ee dib ka iman doonaa ayay ciid u noqonaysaa wa aayatan iyo aayad bay noqonaysaa aayaddaasoo minka xaggaaga ka ahaato ka timi warsuqnaa allahuna arsaaq wa anta adigu khayru raasiqiin cid wax arsaaqda kii ugu wanaagsana ayaa tahay qaala allaahu allah waxau idhi innii anigu munazziluhaa waa soo dejinayaa xeedhadaa calaykum korkiinnaan ku soo rogayaa ku soo dejinayaa faman yakfur ku kastoo kufriyoo gaalooba bacdu intaa dabadeed markii la soo dejiyey dabadeed minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa innii anigu ucadibuhu waa cadaabayaa cadaaban cadaab baan cadaabayaa cadaabkaasoo laa ucadibhu cadaabka aanan cadaabayn tacdiibka aanan cadaabayn axadan cidnaba aanan cadaabayn min alcaalamiina axad caalamiinta ka mida cadaab aanan cadaabin intuu shiddo ka qabo baan cadaabi doonaa ciddii marka dambe kufri la timaadda markii la soo dejiyey dabade aayaadkan allah wuxuu inoogu sheegayaa xawaariyiintii ciisa bnu maryam inay ka dalbadeen baahi jirtay oo ay gaajaysnaayeenna iyadoy jirto marlabaadkana iimaan inay ka kororsadaan iyagoo raba inay yidhaahdeen ilaahay noo bari oo noo weydii xeedho inuu cirka nooga soo dejiyo siiqada markii hore ay u weydiiyeenna waxay ahayd hal yastatiicu rabbuka an yunazila calaynaa maa'idatan min asamaa bacdii u fasiray macna shaki waa jiraan laakiin ma badna agsarka culammadu uma fasirin in shaki ay uga jeedeen oo ilaahay qudradiisa inay ka shakiyeen badanka culammadu uma fasirin ee waxay yidhahen hal yastatiicu waxaa looga jeedaa hal yutiicu bay uga jeedaan ma yeelayaa yaa hal yafcalu sidaa ma yeelayaayo haddaad nooga barido ilaahay ma yeelayaa inuu noo soo dejiyo markaa ma noo soo dejinayaa yacni saasay markaa yidhaahdeen markay sidaa yidhaahdeen dee isagu waa ka waaniyey wuxu idhi allah ka baqa in kuntum mu'miniin dabeedna waxay sheegeen waxay uga jeedaan waxay markaa tilmaameen oo yidhaahdeen waxaanu doonaynaa yacni markaa in xeedhadaa aad ilaahay nooga barido in la soo dejiyo waxaannu u doonaynaana ujeeddooyin dhowra kow waxaan u doonaynaa xeedhadaa wax ka mida inaannu markaa cunno ayaanu doonaynaa cunitaanka ay cunayaanna laba shay bay uga jeedaanoo waa mida gaajo iyo baahi hayse inay ku daafacaan way rabaan ta kale xeedhada soo degtay ee markaysagaa minallaahi yacni wakhtiga ay ka soo degtay ay dhowdahay yacni barakadeeda inay markaysagaa ka tabarukaan oo markaysagaa barakadeeda innahu xadiisu cahdin birabbihi sida xadiiska ku soo aroortoo kale roobka markii la sheegaayey nebigu inuu roobka ismarmarin jiray dhibicda roobka oo odhan jiray innahu xadiisu cahdin birabbih yacni wakhtigu rabbi xaggiisa ka yimi jirsiintuu ilaahay jirsiiyey wakhtigu xaggiisa ka yimi ayaa dhoweyd marka waxa weeye tan noocaasana waa uga jeedaan waxay kaloo yidhaaheen qalbiyadu inay ku xasisho o aanu iimaan kororsanno ayaanu dan tuma'niinata alqalbi baanu rabnaa ya walaakin liyatma'inna qalbii soo nebi ibraahim ma odhan tuma'niinada qalbiga iyo xasilloonnida qalbigana waa rabnaa iyadoo aan shaki jirin ayaa haddana markaysagaa ruuxu tuma'niino kororsan karaa oo yaqiinta iyo markaa xasiloonida iyo iimaanku waa kordhaa waa ziyaadaa waa kordhaya waa ziyaadaya marka waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa naxnu axaqu bishaki min ibraahim cala sabiili tawaaduci wa hadmi nafsi buu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam waa isdhuldhigu isdhuldhigaayo tawaaducayo yacni nebi ibraahim iyo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam calayhim assalaam waxaa labada fadli badnaayoo afdal ahaa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama nebi ibraahim markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed awowgii uu ahaa nebigu waa ka ta'adubayey sidaas aawadeed baa si qadarkiisa aan meel loogaga dhicin oo aan la ysu odhan talow miyuu shakiyey ama wax la mida difaacu daafacaya ayuu nebigu wuxuu u yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu axaqu bishaki min ibraahiim annagaa shakiga uga dhowaan lahayn ibraahiim waana ogtihin bimacnaa inaanaan shakin mar haddaa ogtihin inaanaan shakinin shakina anagu aanu haddii shaki jiri lahaan annagu aanu uga dhowaan lahayn yacni waxa weeye dee ibraahiimna ma shakin labadeedu shakiga waa ka fognahy sidaa u ogtihi annagu inaanu ka fognahay shakiga ayaa nebi ibraahiimna shakiga uga fogaa laakiin markuu leeyahay naxnu axaqu bishaki min ibraahiim yacni labada markaa midnaba in shaki loo sugaya ma ah waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa shaki hadduu jiri lahaa annaga uga dhowaan lahayn shakina ma jiro dee annaguba maanu shakin waa ogtihiin aanaan shakin mar haddaa ogtihiin aanaan shakin oo shaki aannu ka fogin ka dheernahay ibraahimna saas si laeg buu uga dheeriyey ibraahimna saas si la'eg ayuu shakiga uga fog yahay oo uga dheeryaha laga tilmaamaya arrinka markaa laga fahmi karo inuu markaa dee masaafadu isagu u jiraa inay uga dhowdahayna waa min baabi tawaaduc bay culammadu yidhaahdeen min baabi tawaaduci wa hadmi nafsi noocaas waa yahay wanaclam an qad sadaqtana waxa weeye waa cilmi in loo sisiyaado marka horeba waa ogaayeen in markaa u run sheegay oo marnaba markaysaga yacni dee kamay shakin waa yaqiinsanaayeen waa ogaayeen cilmi yaqiiniyay ogaayeen ya waa ku xasiloonaayeen laakiin xasilloonidu inay usii kordho cilmigu usii kordho iimaanku usii siyaado yaqiintu sii xoog badato ila yaqiintii waxa weeye markaysaga iyadoo yaqiin ay tahay ayay haddana marka waxaw darajaadkeedu ay mutafaawitato kala taganto qolyaha mutakalimiinta ee yidhaahda yaqiintu waa daraja waaxida oo yacni yaqiintu ma siyaado qowlkoodu waa baatil sax maaha tasdiiqa iyo yaqiinta iyo cilmiga mid walba waa ziyaadaa yaqiinta iyaday kaamilo tahay baa haddana markaysagaa kamaalkii uu kamaal sii aqbalayaa yaa akmalu kamaal baa jira kamaalkii kastaba kamaal kalaa ka sii korreeya wahaakada marka yaqiintu way korodhaa ya yaqiinihii yacni markaa waa darajaad markaysaga mutafaawita oo yaqiinta ambiyada iyo yaqiinta markaysaga waxa mu'miniinta markaa sidiiqiinta ah dee isku derajo ma aha yaqiinta ambiyada markaysagaa sii yaqiin badan yacni marka waa darajaad waa darajaad wa nakuunu calayha min ashaahidiin dadka aan shaahidina jooginna ya ee aan xaadirka ahayna ama kuwa dib ka iman doona yagana waa uga markhaati kacaynaayo annaga markaysaga u soo taagnayn baan odhanaynaa ya shahaadada intaannu xambaarro baanu yagana gaadhsiinayna intaas oo markaas sababood bay sheegeen ciisa bnu maryam markaasuu ilaahay u baryey allaahuma rabbana anzil calayna maa'idatan min alsamaa'i takunu lana ciidan liawwalina wa aakhirina wa aayatan mink wuxuu ku tawasulay asmaada ilaahay allah iyo labadiina waa isku daray dacawaadka qur'aanka waxaad aragtay labada lama kulmiyo sida badan waxaa badan rabbi iyo rabbanaa baa badan laba isinbaa asmaada ilaahay ugu badan marka ilaahay la baryaayo waa rabbi ama rabbana rubuubiyada in ilaahay lagu baryo iyo allaahumma in lagu baryo labadaa isinbaa aada ugu badan dacawaadka waxaa la soo naqliyaa imaam maalik ayaa wuxuu maqlay nin ilaahay baryaya oo leh yaa sayidii yaa sayidii yaa sayidii ilaahay wa sayid waa yahay allah wa sayid ya axaadiistana waa ku soo aroortay sida xadiiskii nasaa'iga yacni waa ku timi laakiin imaam maalik markuu arkay nin ilaahay ku baryaayo yaa sayidii yaa sayidii sayidkaygo wuxuu ihi qul kamaa qaalat alambiyaa rabbana iyo rabbi dhe buuhi siday nebiyadu yidhaahdeen rabbana iyo rabbi ay yidhaahdeen ilaahay ku bari yaa sayidii ha odhanin ee waxaad tidhahdaa rabbana dheh qul kamaa qaalat ilambiyaa ducooyinka qur'aanku waxay u badan yihiin lafdiga rubuubiyada in ilaahay lagu baryaayo hadday tahay kuway nebiyadu ku baryeen ama saalixiinta iyo mu'miniinta ku baryeen iyo hadday tahay kuwuu ilaahay qur'aanka ku sheegay tacliiman licibaadih barisuu addoommadiisa baraayo uu ugu sheegay ducooyinka sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroorayna allaahumaba aada ugu badan iyadoo rubuubiyaduna ay jirto in ilaahay lagu baryaa haddana allaahumma ayaa markaa ku badan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam yacni midba midba u haaliba midba midba u haaliba nebi ciise labadiibuu kulmiyey allaahumma rabbana allaahumma waxay la macno tahay yaa allaahu bay la macno tahay carfunidaagii baa la xadfay dabeedna miimkaa laga ciwad yeelay saas aawadeed markaysaga laa yujmacu baynahumaa fi likhtiyaar lama kulmiyo yallaahumma lama yidhaahdo oo yaadii iyo miimkii yacni markaa labadii lama kulmiyo laa yujmacu bayna almucawadi waalmucawadi canhu yacni markaa ka laga ciwad yeelay iyo kii laga yacni markaa laga bedelay ee ciwadka uu ka ahaa iyo kii lagu bedelay ee ciwadka looga dhigay labadii laysuma keeno saas aawadeed naadir ahaan waxay ku soo aroortay gabayada washadda yallaahumma fii qariidi waa ka odhanaya ibnu maalik yallaahumma in la yidhaahdaana waxay shaad ku noqotay gabay gudihii oo gabayadoo kalea lagu isticmaalay buuri washadda yallaahumma fii qariidi marka allaahumma rabbana yacni marka uluuhiyada xaqa ah ee allaha u sugnaatay baa allaha lagu baryayaa iyo rububiyadiisa anzil calayna maa'idata min asamaa marka waa min qabiili tawasul biasmaa'i illaahi alxusnaa waa tawasul lagu tawasulaayo allah lagu baryaayo magacyadiisa wanaagga badan walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha tawasulka asmaada ilaahay lagu tawasulayo allah lagu baryayaa waa mid ma'muuru bihi oo laynagu amray qur'aanka allah waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee fadcuuhu biha magacyadaa ilaahay ku barya magacyadaa allah ku barya anzil calayna maa'idata min alsamaa'i takunu lana ciidan liawalina wa aakhirina wa aayatan mink xeedho noo soo deji cirka nooga soo deji xeedhadaasoo ciid noo noqonaysa bimacnaa goortaad soo dejisaa ciid noo noqonaysa kuwa yagan hore iyo kuwa dambe iman doonaba ciid bay noo noqonaysa yacani wakhtigaas markaaad noo soo dejisay waa sharfaynaa aayad xaggaaga ka ahaatayna waa noqonaysaa waa caddaynaysaa adigana awooddaada iyo qudradaada anigana markaa rasuulnimadayda caddaynaysaa macnuhu dhacaya inuu ciise saa sheegaayo yaa oo allah awooddiisana aayad caddaynaysa weeye aayaddu waa calaama rasuulka rasuulnimadiisana waa calaamad caddaynaysa mar hadduu ilaahay baryey oo markiiba la soo dejiyey siduu ilaahay uga beryey waana arrin khaaliqun lilcaadaati ah saasuu ilaahay uga beryey warsuqnaa wa anta khayru raasiqiin ilaahayuna arsaaq cid wax arsaaqda ka ugu wanaagsan baa tahay khayru raasiqiin wuxuu ka mid yahay min asmaa illaahi alxusnaa asmaada ilaahay iyo magacyada ilaahayo wanaagga badani waxay u qaybsamaan yacni asmaa mufrada iyo asmaa musdawija iyo asmaa mudaafa asmaa mufrada waxa weeye waa asmaada midhmidhka ah weeye waa sida allah waa sida alkhaaliq waa sida alrasaaq waa sida markaa alqadiir alcaliim alxakiim waa sida asmaadu u badan yihin nooc labaad baa jira oo asmaa mufrada iyagoo ah ayay haddana waxay yihiin asmaa musdawija ama asmaa muqtarina asmaa isku lamaan aan la kala reebin sida almucti iyo almaanic sida addaaru iyo annaafic waa asmaa muqtarina lama kala qaado haddii addaaru keliya lasoo gaar yeelo dee macno faasiday iihaaminaysaa yacni kamaalku wuxuu yahay labadu inay isku ladhan yihiin ya waxaa la yidhaha asmaa muqtarina ama musdawija ayaa la yidhaahdaa waxaa marka yacni laysu raaciyaa sida isimka keliya oo kale ayaa markaysaga loo sheegaa lama kala reebo aldaaru wannaafic iyo almucti iyo almaanic yacni waxay waa asmaa isku lammaan oo dararka marka la eego dee dararku waa dhibaato marka addaaru iyo annaaficu labadaba inuu allaah yahay yacni dhib iyo nafciba ka markaa la gaarka ee wax anface wax dhiba marka uu yahay addaaru keliya haddii la yidhaahdo dee waxaa markaa loo qaadan karaa macno faasida inay ihaaminayso oo ilaahay ma waxbabuu dhibaa ya yacni macno faasiday ihaaminayso marka asmaada waxa weeye isku lammaan ee isku liddiga ah ee la israaciyo waxay yidhahdeen culammadu markaa lama kala reebo almuqtarin iyadoo mid waliba mufrad yahay ayaa haddana lamaanaanshaha isku lammaan yihiinna ay markaa tahay munaasabada ka dhaxaysa daraaddeed mid aan la kala reebin siday nusuustaba ugu soo aroortay in la israaciyo alasmaa almudaafa jirta asmaa la idaafeeyo oo idaafaysan waa sida arxamu raaximiin waa sida khayru alraasiqiin waa sida axkamu alxaakimiin waa sida rabu lcaalamiin ya khayru alghaafiriin asmaadaasi waa badan yihin waa sida duljalaali waalikraam yacnii asmaadaasi waa asmaa asmaa ullaahi alxusnahay ka mid yihiin haddana iyagoo asmaaullaahi alxusnaa ka a ayay haddana waxay asmaa mudaafa waa asmaa idaafaysan weyi ya saas aawadeed dee waa taa markaa lagu khatimayo dacawaadkii arxamu araaximiin iyo khayru alkhaafiriin iyo khayru araasiqiin iyo yacni marka waa taa lagu khatimaayo ya aliduu biya da waalikraam ya da waalikraam allah baa lagu baryaya haakada marka asmaada waxaa la asmaa mudaafa layahay marka magac ilaahay baa magacyo ilaahay baa lagu bilaabay ducada oo uu ciise ku bilaabay calayhi salaam magac ilaahayna waa ku khatimay wa anta khayru araasiqiin cid wax arsaaqada ka ugu wanaagsan baa tahay yacni waa lagu sifeeyaa waa dhacdaa makhluuqaadka inay wax arsaaqaan laakiin risiqa dee sabab bay u yihiin farsuquuhum minhu markuu ilaahay leeyahay ka arsaaqa ya haddama aragtaa waxa weeye risiqa addoonku risiqa ma abuurin risiqa allah baa abuuro oo iijaadiyey allah waa arasaaq ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin waa ka arsaaqidda badan allah ya saas aawadee arsaaqda isagaa abuuroo jirsiiyey isagaana markaa bixinaya yacni khalqigoo dhan buu arsaaqayaa dhammaan buu arsaaqaya wax allo waxa markaysaga yacni makhluuqaadka mid walba halkiisu ku arsaaqaya yacni makhluuqaadku markay hadday dhacday inay cid arsaaqaan yaa sabab ama xaajay u arsaaqaan sabab baa keensatay inuu arsaaqaayo ama xaajo iyo baahi baa keensatay hadda ma aragta iyadoo ilaahay cidnaba aanu u baahnayn iyadaanu xaajo u qabin ayuu allah arsaaqaya arsaaqdana kuma dhibaatoonaayo yacni risiqiisana nuqsaamin mayso laakiin makhluuqaadku markay wax arsaaqayaan waa midda koowaad ee risiqa may abuurin waa marlabaadkee risiqoodu caam ma aho cid walba ma arsaaqaan waa midda saddexaadee ee waxbixinta ay wax bixinayaan waa culays iyo markaysaga dhibbay ka dareemayaan oo kulfa ku sugan waa midda afraade yacni markaa xaajo ama sabab daraaddeed bay wax u arsaaqaan waa midda shanaad ee sababu bay u yihiin iyagu sababuun ayuunbay markaa u yihiin marka dee allah maadaama risiqiisu isaga caam yahay cid walba arsaaqaayo markaysaga baahi la-aanteed uu arsaaqaayo xaajo la-aanteed uu arsaaqaayo risqii aanu arsaaqayo aanu ku dhibaatoonayn arsaaqda isaga abuuraayo isagu jirsiinaayo waa khayru raasiqiin wey ya ciduu necab yahay iyo cid aanu necbayn cid walba waa arsaaqaa gaaladii ka gaaloobaysay ee ka kufrinaysay ee caayaysay ee dhaleecaynaysay ee waxa weeye cid kale yani ugu shukri naqaysa risiqiisa ya yani marka ayuu ilaahay arsaaqaya aan risiqa ka jarayn caafimaadkii siinaya arsaaqdii siinaya u seeto dheeraynaya u dulqaadanaya u kaadinaya haakada aayadda waxaa ku sugan ciisa bnu maryam inuu yidhi takunu lanaa ciidan liawalina wa aakhirina wa aayatan minki ciid bay noo noqonaysa ciiddu waa mahay ciidda waxaa laga keenay min almucaawada cawdkaa laga keeniyo noqoshada maxaa ciidda ciid loogu magacaabo ciidda waxaa ciid loogu magacaabay noqnoqodkay soo noqnoqonayse mawsimiga ah ee marba xilligii haddana ay imanayso ciiddi hadday isbuuci tahay wiiggiiba marba imanaysaa sida yowmualjumuca hadday ciiddu sanawi tahay sanadkii bay markaysagaa mar ama laba goor imanaysaa haakada ciid bay markaa noqonaysa waa min almucaawada markaasay la soo noqonaysaa markaysaa faraxeeda iyo markaysaa waxa la midka marka dee inuu ciid ka yeelanayo ciisa bnu maryam dee wuxuu uga yeelanayo idan ilaahay oo shareecadiisay ugu bannaanayn nebiyadana sharaa'icdoodu dee waa kala duwan yihiinoo likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaaja laakiin innaga markaa xadis dhaco inaynu ciid ka yeelanno miyaa laynoo sharciyey masalan leylatu lisra waalmicraaj ama yani leylatma yani yowman markaysaga mawlid leyla iska yidhahdaa had yo jeere nebigu habeenba ma dhalanay maalin buu dhashay ya had yo jeer habeen bay yidhaahdaan habeenkii markaysaga dhalashada war nebigu habeen ma dhalanay maalin buu dhashay daaka yowmun wulidtu fiihi nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yowmulisnayn markuu sheegaayey maalintaasi waa maalintii aan dhashay buuri marka nebigu habeen ma dhalanay maalin buu dhashay maalin u dhashay laakiin markaa kuwa sheegaaya had iyo jeer waxay u sheegaan habeenkuu nebigu dhashay marka maalintii nebiga u dhashay ama habeenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam la guuraysiyey oo la dheelmiyey inaynu ciid ka yeelanno ma sharciba miyay inoo bannaan tahay sharcan xataa mubaax miyay inoo tahay ya ciid ma iska samaysan karaa yacni shareecada islaamka waxaa lagu yaqaanaa ciidaha inay maxduud yihiin oo xadidan yihiin oo shay aan sharcan oo wakhti aan sharcan laga dhigin ciid in ciid laga dhigtaa ma bannaana yacanii ciiddii waa la koobay yaa ciidaha shareecada ku suganna ee zamaaniga ahi waa laba ciidood oo sanawi ah iyo ciid usbuuci ah labada ciidood ee sanawiga ah ee sannadii yacni markaa midba ay mar imanayso waa ciidulfitri iyo ciiduladxaa ciidda markaa afuraadda ramadaan laga afuray maalinta shawaal ugu horraysa bisha soonfur kowdeeda ciidulfitri baa la yidhaahdaa waa mid weeye waa ciid waa ciid sharci ah ciid labaadna waa ciiduladxaa waa ciidda marka waxa weeye yowmu naxriga maalinta marka waxa weeye yowmu naxriga ee tobanka dulxija waa ciiddaasna waxaa la yidhahdaa ciidul adxaa baa la yidhahdaa waa ciiddii ulxada marka isaga weeye ciiddii ulxada weeyaan marka labadaa ciidood waa sanawi ciid saddexaadna waa wiiggii mar weeye ciiddaa wiiggii mar ah iyaduna waxay tahay waxay markaa tahay waa yowm aljumuca khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowm aljumuca maalin qoraxi soo baxda waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada ayaa ugu khayr badan waa ciid iyaduna usbuuciya weeye marka ciido kale in la soo darisiiya ma bannaana adilayna leedahay ahlucilmiguna aad bay uga warramaan shaykhulislaam ibnu taymiya aad wuxuu ugu dheeraadaa kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaa'u siraat almustaqiim ayuu aad iyo aada ugu faahfaahiyaa masaa'isha ciiddana aad ugaga hadlaa aad ugaga hadlaa adilada diidaysa in ciido kale lala yimaado waxaa ka mid a ah xadiiska saxiixa ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu ya abaa fa ina likulli qawmin ciidan wa hada ciiduna abubakarow iska daa waa laba habloodoo yaryar oo markaa waxa weeye geeraarayey oo baraanburayey yacni markaa eh, durbaankana yaro garaacanayay maalin markaa maalin ciida markaasaa waxa weeye abubakar ku inkiray markaasi abubakar uu iska daa fa inna likulli qawmin ciidan wa haada ciiduna waayo qolo waliba ciid bay leedahay tanna waa ciiddeenni tanna waa ciiddeenni waxaa laga qaadanayaa ciiduhu inay isdhex galaan inaynay ahayn ee ciidaha la kala sooco oo la kala ilaaliyo sida uu nabigu u sheegay fa ina likulli qawmin ciidan qolo weliba ciid bay leedahy wahada ciiduna marka inaguna ciiddeeda ciiddeennaynu leenahay iyaguna ciiddooday leeyihiin macnuhu ayay udhacaysa marka ciiduhu inay isdhex galaan ma aha xadiiska saxiixa waa laga qaadanaya waxaa kaloo u daliila xadiiska sunanka nimanka ansaarta ayaa waxay lahaan jireen qabla alislaam laba maalmood oy ciyaaraan oo ay ciid ka dhigtaan markaasuu wuxuu markaa arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo labadii maalmood farxay oo xoogaa ciyaaraya markaasuu yihi maa haadaan alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin markaasaa waxaa lagu yidhi waa laba maalmood oo wakhtigii jaahiliyada qabla alislaam aanu ciyaari jirray oo ciid noo ahaa ya ciid bay noo ahaayeen markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa yacni ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan buu idinku bedelay allah wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan waxay ka qaataan culammadu dabeedna labadii wuxuu ku sheegay ciidulfitri iyo ciiduladxaa inay tahay yowma alfitri yowma aladxaa waxay culammadu ka qaateen oo ka deliishadeen xadiisku qawi weeyaane laa yujmacu bayna almubdali waalmubdali minhu laa yujmacu bayna albadeli waalmubdeli minhu bedelkiiyo ka laga bedelay lama kulmiyo maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa macnuhu wuxuu u dhacayaa labada uu idinku beddelay ilaahay ku kaaftooma oo iska daaya labadan ansaartuna sidii bay isaga daayeen yacni markaa dib dambe labadii maalmood kamay ciid yeelan waxaa laga qaadanaya ciidaha inaan la kordhin karin baa laga qaadanaya inaan la kordhin karin ayaa laga qaadanaya waxaa kale u daliila xadiiska abu daawuud wa wakayruhu soo wariyeen oo xadiiskii saabit ibnu daxaak nadara rajulun an yanxara iblan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadray meesha buwaano la yidhahdo inuu geel ku qala ayuu ku nadray markaasuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nadarkaa meesha lagu gaar yeelay ma la fulinayaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fahal kaana fiiha wasanun min awsaani iljaahiliyati yucbad meesha miyuu ku sugnaan jiray sanam sanamada jaahiliga ka mid oo lagu caabudi jiray miyuu ku sugnaan jiray qaaluu laa waxay dhaheen maya qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim miyay ku sugnaan jirtay ciid ciidahoodii ka mida oo meel ay ciid markaa waxa weeye ciiddu waxay noqon kartaa ciid makaan iyo ciid zamaaniya miyay ciidi jiri jirtay halkaa ay ka ciid yeeshaan oo ciid ahaan isugu yimaadaan qaaluu laa waxay dhaheen maya qaala fa awfii binadrik fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illaahi walaa fii ma laa yamliku bnu aadam yacnii oofi buu yidhi haddaba nadarkaaga yani marka ayuu yidhi oofi waayo markaa nadar macsi lagu nadraa oofin male waxay culammadu ka qaataan yani haddii halkaa laga yidhi yacni markaa ciidu kuma sugnaan jiro jaahiliyadii ciid kama dhigan jirin hadday ciid halkaa ka dhigan lahaayeen oo waagii hore ay jiri jirtay inay ciid ka dhigan jireen in loo diidi lahaa oo la lahaa ha oofinino nadar macsiya uu noqon lahaa baa laga qaadanaya waayo haddaan markaa xukunka kala beddelaan lahayn dee su-aasha la weydiinayaa faa'iida kuma jirteen waxay noqon lahayd mid aan markaysaa markaa aan wax faa'iidii ku sugnayn ayay markaa noqon lahayd marka waxay ka qaataan culammadu halka laga yidhi markaysagaa maya kumay sugnaan jirin haddii la odhan lahaa haa inuu xukun ka beddelaan lahaa baa laga qaadanaya oo laga daliishanayaa adilo badan bay culammadu markaysagaa ka daliishadaan saas aawoodee ciidaha aan sharciga ahayn waxay culammadu yidhaahdeen waa baatil waxayna soo gudagelayaan waladiina laa yashhaduuna zuura zuurkay soo gelayaan yacni baatilka la xaadirayay soo gelayaan marka ciidaha markaysagaa aan sharciga ahayn in laga qayb galo iyo in la xaadiro iyo in la joogo markaysagaa midnaba ma aha dhammaan waxaa soo gelaya wax alla wixii ciid aan sharciga ahayn oo dhan baa soo gelaya ha ahaato marka mid bidca ku dhisan sida ciidulmawlid ama ciidulisraa ama ha ahaato mid markaa caadaad ku dhisan ama ha ahaato mid gaalo laga soo qaatay ama ha ahaato mid muslimiintu ay iska dejisteen oo iska samaysteen ama ha ahaado mid caqiide gaalo ku dhisan iminka maalmahan aynu joognoo kale krismas bay yidhaahdaan oo waxaweye qolada kiristaanka ayaa markaysaga ciid ka yeesha maxay ciid uga yeeshaan ciise bnu maryam baa dhashay bay yidhaahdeen oo dhalashadii ciise marka maalmahan oo dhan agtooda waxay ka tahay ciid iyo xaflad bay ka tahay ya ciid iyo xaflad ayay ka tahay dadka muslimiinta qaarkoodoo aan garanayn waxay gaaladu u samaynayaan ayaa laga yaabaa inay markaysaa markaa yidhaahdaan yacni sannad cusub weeye oo ay markaysaa markaa waxaa gaaladii la dabaaldegaan ama ay la farxaan arrinka noocaasi waa arrin baatila oo shareecada aan ku bannaanay weeye waa arrin khatara weeye waa arrin aan bannaanayn yacni markaa weliba ciidda kirismasku way ka sii duwan tahay ciidaha kale waayo waa ciid kufri ku dhisan gaalnimay ku dhisantahay gaalnimaday ku dhisantahay waa maxay dee kiristaanku waxay u dabaaldegayaan inuu ilaahoodii ama ina ilaahoodii uu dhashay ile waxay ka aaminsan yihiin ciisa bnu maryam inuu allah yahay bay ka aaminsan yihiin laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha saalisu alaasa ciise bnu maryam waxay ka aaminsan yihiin saddex ilaahoo laysu geeyey mid ka mida inuu yahay waxay kaloo qayb kaloo kiristaanka ka midii ka aaminsan yihin inuu allaahba yahay oo waxay leeyiin itaxada allaahuutu wannaasuud ilaaha iyo bini aadamkii baa isku mid noqdo markaa midoobey qaar kaloo kiristaanka ka midi waxay ka aaminsan ina ilaahay inuu yahay ayay ka aaminsan yihiin marka caqiide kufriya weeye marka ciise bnu maryam oo ina ilaahay ay ka aaminsan yihiin kiristaanku ama allah inuu yahay ay ka aaminsan yihiin ama markaa yacni juz allah ka mida inuu yahay ay u qabaan ayay u dabaaldegayaan ma waxaad ula dabaaldegaysaa in marka waxa weyaan ilaahoodii ay markaa yacni u dabaaldegayaan dhalashadii ilaahooda ama ina ilaahooda ayaad markaysaa ula dabaaldegaysaa miya waa caqiido kufriya ayay ku dhisan tahay kirismaska marka la sheegaayo ciidda markaysaga kirismasku kufriga iyo gaalnimadaasu ku dhisan yihi ciidaha gaaladoo dhanna culammada qaarkood arrinkeeda waa adkeeyeen haddama aragtaa xataa markayna caqiidada kufrigaa qaaraynay ku jirin baa jira caqiida kufrigii oo ay si kale u dabaal degaan oo ay ciid ka yeesheen oo aan kirismaska ahayn ciidaha caynkaasi ay saa sameeyaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida bacdu alculamaa'i alxanafiya man ahdaa baydatan likaafirin tacdiiman liciidihim kafar culammada xanafiyada qaarkood waxay yidhaahdeen hadda waataan ku dhisnayn caqiidada kufriga aan ku dhisnayn ciid gaalo qadarinuu qadarinayo iyo maamuusuu ruuxu maamuusayo daraaddeed hadduu xabbad beeda gaal u hadiyeeyo isagoo ciiddiisa yacni markaa ugu hadiyaynaya oo ku weynaynaya culammada xanafiyada qaarkood waxay waa ku gaaloobayaan milladaabu ka baxayaa bay yidhahdeen kafar tay ka hadlayaan ma aha ta caqiidada kufrigaa ku dhisan waa ciid kale ay ka caado yeesheen gaaladu waa ay ka hadlayaan taasay ka hadlayaan calaa kulli xaal marka ciidaha gaalada in laga ciid yeesho ma aha taariikhdan marka waxa weyaan yani yani miilaadigana taariikhdii islaamka ma aha waxaa faafiyey isticmaarkii gaalada ayaa faafiyey yacni kaasay ku faaftay muslimiintu waxay markaa taarikh ka dhigan jireen maaha muslimiinta taariikhdoodu waxay ahayd taariikhda hijraday ahayd hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda laga tirinaayo ee dayaxa lagu tirsanaayo taasay ahayd wakhtigii cumar bnu khataab ayaa wakhtigii abubakar wakhtigii waa iska yaraayo waa koobnaa waa laba sano iyo bar bay ahayd khilaafadii abubakar radia allaahu canhu wa ardaah intiina xuruubtii riddada iyo dagaaladii iyo axdaastii ayuu ku mashquulsanaa wakhtigii cumar ibnu khataab ayaa cumar ibnu khataab yacni muslimiintii shiriyey markaasuu yidhi maxaynu taariikh ka dhigannaa way garanayeenoo waa ogaayeen gaaladu inay taariikh leeyihiin taariikhdii gaalada may soo qaadan taariikh mustaqili oo muslimiintu leeyihiin baa la rabaa hadda maaragta istiqlaal baa la rabaa tabaciya lama rabo gaalada la dabagalo la daba raqleeyo addama aragta markuu muslimiintii shiriyey oo yidhi xaggan maxaynu ka taarikh yeelannaa waa la isweydiiyey bacdi waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii aan ka taarikh yeelanno bacdi waxay yidhahdeen ka taariikh yeelanno oo hijradii nebigu calayhi salaatu wasalaam hijrooday bacdi waxay yidhahdeen bicsadii nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam aan ka taariikh yeelanno yacnii aqwaal bay yidhaahdeen markii dambe waxaa la doortay oo lagu ijmaacay hijrada nebiga sala allahu alayh wasalam in taariikhda markaysaga yani halkaa laga tiriyo oo yacni marka maadaama miilaad cusub iyo dhalasho cusub ay tahay oo yacni marka istiqlaal yani muslimiinta ay heleen beled gaara yacni marka ay heleen oo daar gaara ay heleen yacni markaa yani hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam in laga tiriyo taariikhdii saas yada ah baa lagu go'aansaday saasaa muslimiintu ku taariikhaysan jirtay taarikhdana ku qori jirtay dayaxaana laga tirin jiray dayaxa ayaa laga tirin jiray kowbaa markaa laga bilaabay waa taarikhda hadda maraysa kun afar boqol iyo toddobiyo afartankii maraysa ya kun afar boqol iyo toddobiyo afartankii waa taarikhda maraysa axkaamaha shareecadu oo hadday tahay waxa weeye qaangaadhnimada hadday tahay xajka hadday tahay ramadaanta hadday tahay soomamka sunnada ah hadday tahay ciidaha waxay ku dhisantahay dayaxay ku dhisantahay yaa waa bisha markaa dayaxa ayaa la eegaya qaangaarnimada marka la eegaayo oo la odhanaayo shan iyo toban ilmuhu waa in markuu gaadho ayuu qaan gaadhayaa waa shan iyo toban sano oo dayaxa laga tiriyey wey maaha shan iyo toban sano oo laga tiriyey janawari iyo february iyo maarse laga tiriyey maaha ya waa shan iyo toban sano oo dayaxa laga tiriyey wey saas aawadeed laba maalmoodoo isku xigu midna qaangaadh yahay midna aanu qaangaadh ahay laba saacadoodoo isku xigu saacadda horena aanu qaangaadh ahayn saacadda dambena qaangaar yahay hadda u fiirso hadda waa laba saacadoodoo isku xiga ayuu midna qaangaar yahay ilmuhu midna aanu qaangaadh ahayn saas aawadeed taariikhda markaysaa dhalashadiisa waa in la eegaa la hubiyaa loo tiriyaa yacni markaa dembiga waa loo qorayaa marka waxawayn dee uu gaadho markaysaga shan iyo toban jir marka uu noqdo yacni waa loo qoraya yacni saas yadaa weeye marka waxa weeye yacni axkaamtu saasay ku dhisan tahay taariikhda hijrada inay muslimiintu tirsan jireen isticmaalkii baa faafiyey taariikhdan miilaadiga oo hirgeliyey marka waxa weeye in markaa loo dabbaaldego krismaska iyo ciidaha kale gaalada in loo dabbaaldega ma aha ciidaha kale aan sharciga ahayn walow muslimiinba ha samaystaane baatil weeyo in la sameeyo maaha hadday tahay ciidda markaysaa markaa in la yidhaahdo ciidda markaysaa dhalashada nebiga ciidda marka waxaa weeye markaa israa walmicraaj yani markaa yani ciid sharciya maaha ciid sharciya ma aha waa mid baatilan bannaanayn haddii markaa tahay ciidda xorriyadda ama gooni istaagga ama markaa boqorku goortu ku fadhiistay ama wax la mida ama maalmaha loo yeelay markaysaga ama la yidhaahdo markaa shaqaalaha makadaaga dumarka waxan waxaasoo dhan waa abaatil weeye shareecada wax ku bannaan ma aha in laga ciid yeeshaana mid bannaan ma aha shareecadeennana waxa weeye mid jaa'is ku ah ma aha waa mid marka xaaraana in laga ciid yeeshaa laguna dambaabaayo waxayna soo gudagelaysaa yacni zuurkii iyo baatilkii aynay mu'miniintu ka qaybgelaynin bay soo gelaysaa waaladiina laa yashhaduuna zuura cumuumkeeda waxaa soo gelaya waxaa ka mid a sida salafku ku fasireen yacni acyaad almushrikiin ama acyaad aljaahiliya acyaadda aan sharciga ahayn ciidaha aan sharciga ahayn yacni marka ayaa soo gelaya zuurku waa ka macno ballaadhan yahay laakiin waxaa loo jeedaa cumuumka waxa soo gudagelayuu ka mid yahay marka sidaas aawadeed yacni wixii kale yacni marka ee ciida ah aan sharciga ku sugnaynin waxay noqonayaan min azuur bay noqonayaan yacni dadka ahlu iimaankuna inay ka qayb galaan yacni markaa ka ciid yeeshaan mid u bannaan ma aha aayaddanna markaa daliil uma aha inaynu ciida iska samaysan karro waayo sharaacidu waa kala duwan tahay yacni nebi ciise ciidda uu samaynayaa waxay noqon lahayd ciid sharcigay noqonaysay ciidda uu samaynaya nebi ciise dee biamrin min allah iyo biwaxyin min allah buu ku samaynayo dee sharci bay iyadu noqonaysay ciid sharci isagaa u abay ah noqonaysay laakiin innagu ciid iskama samaysan karo nabi maxamed hadduu ciid inoo samayn lahaana aan intaa hadda inoo sharciyeeyey aan ahayn oo kale hadduu inoo samayn lahaa ciid sharcigay noqon lahayd oo ciidaha sharciga ku beeri lahayd laakiin mid markaa dadku iskala yimaadaan oo iska sameeyaan yacni oo markaa ka ciid yeeshaan mid u bannaan ma aha waana mid markaa muxarama oo lagu dambaabayo weeyaan ah, sanadka qamariga miya ah sanadka qamariga ahi waxa weeye waa saddex boqol iyo afar iyo konton maalmood iyo thuluthu yowm taqriiban yacnii sanadka shamsiga ah oo qoraxda laga tirinaayo kan kale ay ka soo bilaabeen miilaadkay sheegayaan bay qoraxda ka tiriyeen yacni markaa asana shamsiya waxaa la yidhaahdo taas iyadu waxay ahayd saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubcu yowm lix saacadood saddex sano markay soo wareegaan sannadda afraad bay markaysaga bisha febraayo ay noqonaysaa sagaaliyo labaatan macnaheedu waxay tahay yacnii rubucu yowmkiibaa baa biiraaya lix saacadood oo afar meelooda marka la sugaya afar sano ah afar iyo labaatan saacadood baa ka soo baxay sidaasaa markaa bisha febraayo ay yidhaahdaan saddex sanona waa siddeed iyo labaatan maalmood sannadda afraadna waxay noqotaa sagaal iyo labaatan bay noqotaa ay saa yidhaahdaan marka waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubucu yowm halka sannadda qamariga ee dayaxa laga tirinayaa ay tahay saddex boqol iyo afar iyo konton maalmood iyo hulusu yowm hulusu yowm waa taqriiban wa ilaa waxay ku sheegeen yacni dhibic soddon iyo toddoba marka yacnii loo qaybiyo maalintii loo qaybiyo boqol meelood dhinaca dhibic soddon iyo yacni markaa toddoba dhibic soddon iyo toddoba ayaa dheer marka saddex iyo soddon iyo suluskeed buu noqonayay sulusuyoomku noqonayay marka wax yar baa dheer waa taqriiban markaasaynu leenahay marka koob iyo toban maalmoodoo dhodhow bay isdheer yihiin koob iyo toban maalmood taqriiban ayay isdheer yihiin allah waxau yidhi id qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryama hal yastatiicu rabbuk udkur waxaad xustaa id qaala goortay yidhaahdeen alxawaariyuuna xawaariyiintu ay yidhaahdeen waa asxaabu ciisaaye eh. maxaa xawaariyiin loogu magacaabay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xawaariyiin waxa loogu magacaabay de waa caddaanta ayaa laga keeno xawarku waa caddaanta marka waxa weeye niman qasaariinay ahaayeen oo dharka maydhi jiray bay ahaayeen marka caddayntay dharka caddayn jireen baa loogu itlaaqay waa la yidhi may ikhlaaskiiyo niyadoodu siday saafiga u tahay daraaddeed baa xawaariyiin loogu ilaaqay calaa kulli xaal macnaa ansaarun baa hadda loo jeeda saas aawoodee waa ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin xawaariyun wa xawaariyi zubayr nebi kasta xawaari buu leeyahay anigana xawaarigaygu yacnii naasirkayga khaaska ahi waa zubayr zubayr ibnulcawaam weeye oo nabigana calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen ilma ruma oo laba walaale ay kala dhaleen id qaala alxawaariyuuna ay udkur waxaad xustaa id qaala goortay yidhaahdeen alxawaariyuuna xawaariyiinta ay yidhaahdeen waa ansaaru ciisa ayo yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryama ahow hal yastatiicu rabbuka rabbigaa ma yeelayaa ay yafcalu rabbuka rabbigaa ma yeelayaa hal yutiicu rabbuka ama hal yafcalu rabbuka wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd fii qiraa'atin haddii ku yidhahdo waa sabciya lilfawqaaniyati in markaa la akhriyo yacni ta la akhriyo tadii labada dhibcood ta'dii labada dhibcood korka ku lahayd yastatiicu halkay tahay tastatiicu waa taxtaaniya iyo fawqaaniya taxtaaniya waa hooskulabalaydii waa ya'dii hooskulabalayd ahay taxtaaniya fawqaaniyana waa korkulabaley waa ta hmm. taxtaaniyana waa ya wey yadii waa iskulabalayda wa qiraa'atin qiraa'o waxaa ku sugnayd waa qiraa'o kale bilfawqaaniyati fawqaaniye in la akhriyo oo ta la akhriyo taadii labada dhibcood korka ku lahayd wa nasbi maa bacdahu waxaa ka dambeeyana la nasbiyo oo la kordhigo hal tastatiicu rabbaka rabba macnaheedu maxay noqonaysaa ay taqdiru an tas'alahu rabbigaa ma awooddaa inaad weydiisaa macnuhu dhacaya rabbi ma noo weydiin kartaa ma kartaa inaad rabbigaa noo weydiiso oo nooga barido inuu xeedho nooga soo dejiyo cirka saasaa markaana macnuhu dhacay an yunazila calaynaa inuu noo soo dejiyo maa'idatan xeedho noo soo dejiyo min assamaa'i cirka ka soo dejiyo min asamaa'i waxay ku tacalluqdaa yunazila qaala lahum iyaga wuxuu ku yidhi ciisa ciise ittaqu allaha allah ka baqa waxaa allah kaga baqdaan oo iska ilaalisaan yacni markaa mukhaalafada iyo cisyaanka fi iqtiraaxi alaayaati aayado inaa markaa dalbataan maayo aayadda la dalbado oo la yidhaahdo calaamad mucjize ah ha nala tuso ha naloo keeno hadhow haddii mucjisada la beeniyo oo iimaan markaa e, yacni gaalnima ay timaaddo hadhow haddii laga gaaloobo halaag baa imanaya sunnatullaahi filkown waxay ku dareertay ciddii markaa waxabay aayad codsata mucayana ah gaaladu marna waxay codsadaan oo yidhahdaan maxaa yani deliil la kaalaya caddayn risaaladaada caddaynaysa ay aayatin kaanat marna waxay dalbadaan aayad mucayano iyagu ay markaa sheegteen oo yidhahdeen aayadda noocaasa noo keen marka rasuul kasta uu ilaahay soo diray ilaaba ilaa aayad rasuulnimadiisa caddaynaysaa waa mid ay ku lamaan tahay ya oo nebi kasta iyo rasuul kasta aayad rasuulnimadiisa ama nebinimadiisa caddaynaysaa wuu wataa waana ku ladhan tahay laakiin aayad mucayana hadday iyagu ikhtiraaxaan oo yidhaahdaan yacni aayadda noocaa iyo noocaasa noo keen dhagaxa waxaa nooga soo saar cirka waxaa nooga soo deji waxaa noo jeexoo noo dilaaci haddii wixii markaa loo yeelo ay hadhow rumayn waayaan oo gaaloobaan sunnatullaahi filkown waxay ku dareertay in la halaago ya sunnatullaahi filkown waxay ku dareertay in la halaago saasuu leeyahay ittaqu llaah fi ikhtiraaxi alaayaat ilaahay kaga baqo iska ilaaliya in aayadaha dalbataan in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin qaaluu waxay yidhahdeen nuriidu waxaanu doonaynaa su'aalahaa yacni baryada arrinkaa aad noo baryayso waa doonaynaa bay yidhaahdeen waxaan u doonaynaa min ajli an naakula minhaa inaannu wax ka cunno aawadeed baan u doonaynaa yacni baahi baa jirto yacni gaajaanna haysa xeedhada markaysaa inaannu cunno yaa oo wax ka mida cunno waa rabnaa wa tatma'inna quluubuna ay wataskuna eh, quluubuna qalbiyadaynu inay ku xasiishana waa rabnaa yacni qalbiyadaynu inay ku xasiisho aawadeedna waa u rabnaa maxay ku xasilaysaa biziyaadati lyaqiin yaqiintu inay noo kordho wa naclamaya inaynu ogaanno bimacnaa nasdaada cilman cilmi aan kororsanaanu rabnaa an qad sadaqtanaa ay annahu shaniya qad sadaqtanaa inaad noo run sheegtay run inaad noo sheegtay inaannu aqoon marka arrinkaa ku kororsanana waa rabnaa an mukhafafatun waa mukhafafatu min asaqiila yacnii annadii saqiilada ahayd ee shadnayd ayaa markaa laga khafiifiyey oo an la yidhi Hmm. markaa dee isimkeeda waa la xadfaa isimkeeda marka la xadfana wuxuu noqdaa damiiru shani buu noqdaa sida haalibkaa ah waxaa la yaqaanaa inuu damiiru shani yahay marka sheikhu annahu ma odhane annaka buu yidhi markuu fasiraaye annaka ayuu yidhi marka damiirkii wuxuu ka dhigay damiir aan damiiru shani ahayn ayuu ka dhigay culammada marka carabiyaduna waxay yidhaahdeen yacni marka damiiru shani buu noqdaa waxaan damiiru shanigu waxaan ahayn inuu noqdaa waxay yidhahdaan waa shaad bay yidhahdaan way dhacdaay oo mararka qaarkood bacdul ashcaar waa ku soo aroortay anka iyo wax la mida waa ku timi laakiin waxay yidhahdeen waa shaad mm, ashcaartuna de waa ka duwan yihin waxyaalaha kale marka saas aawadeed halkan waxa fiicnayd annahu annaka halkuu yidhi annahu inuu yidhaahdo shaniga loo celiyo ayaa fiicnayd sidan laqbada oo ku maray wanaclamayo inaanu ogaano bimacnaa aqoon kororsano nasdaada cilman horeba waa u ogaayeen inuu nebigu u run sheegay oo ma aha mid ay ka shakisnaayeen oo aynay ogeyn ama aynay garanayn laakiin maxay u jeedaan wanasdaada cilman cilmi inaanu kororsannaanu rabnaa maxay cilmiga ku kororsanayaan an qad sadaqtanaa yo annahu shaniye arrinku qad sadaqtanaa inaad noo run sheegtay weeye inuu sidaa yahay inaannu cilmi ku kororsanno ayaannu rabnaa qad sadaqtana shanigu inuu saa yahay fi ddicaai nubuwati aad noogu run sheegtay sheegashada nebinimada aad sheeganayso yacni aqoon inay ku kororsadaan bay rabaan wa nakuuna calayha min ashaahidiin iyo si aan uga mid noqonno kuwa arrinkaa ka markhaati kacayo dadka kale aanaan jooginna yacni markaa u markhaati furayo arrinkaa gaadhsiinaayo qaala ciise bnu maryama qaala wuxuu uhi ciise bnu maryama ciise ina maryama ahi allaahumma allaahow rabbanaa rabbigayow anzil calaynaa maa'idatan min asamaa anzil calaynaa korkayaga ku soo deji maa'idatan xeedho soo deji min asamaa'i cirka ka soo deji xeedhadaasoo takuunu lanaa noo noqonaysa yowma nusuuliha maalintay soo degto ciidan ciid noo noqonaysa nucadimuhu ciiddaasoo nucadimuhu aannu weynaynayno wa nusaru fiihi nala farax gelinaayo aanu ku farxayno halkaa nusakhaa kala duwanoo qaarna waxay qorayaan wa nusaru fiihi qaarna waxay qorayaan wa nusharifuhu nusakha badankoodu muxaqaqada ahi waxay markaa qorayaan waa nusaru fiihi saasay markaa badankoodu qorayaan sida xawaashida la taxqiijiyey yacni markaa waxay qorayaan yani markaa badankoodu waxay qorayaan wanusaru fiihi in nala farax geliyo mid ka mida eh, xawaashida la taxqiijiyey salama fakhridiin qabaawa buu ahaa markaysaga jalaalaynka markuu taxqiijiyey isagu xaashiyada ma taxqiijine wuxuu isagu markaa mid ahaan baa qoraya ama saawiga ama kaa wa nusharifuhu inuu saawiga ahaa baanu maranay markaa dee wanusharifuhu haddii laha nucadimuhu unbay la macno tahay waa sharfaynaa maalintii waa weynina waa isla wa nusaru fiihi marka la yidhaahdana maalinta gudaheedaana la farx gelinaya wey waa ku farxaynaa takuunu lanaa ciidan liawwalina waxay noo noqonaysaa annaga ciid bay noo noqonaysaa liawwalinaa kaayagii horay ciid u noqonaysaa bedelun min lanaa lanaa bay beddel ka tahay biicaadati aljaari waa beddel markaysagaa xarfu jarkii lala soo celiyey wa aakhirinaa iyo kaayaga dambe ayay ciid u noqonaysaa oo miman ya'tii bacdana kuwa dabadaya imanaya ahaaday marka liawalinaa waxay beddel ka tahay lanaa bay beddel ka tahay wa aayatan minka iyo aayad ayay noo noqonaysaa aayaddaasoo minka xaggaaga ka ahaato ka timi aayaddaasoo kaa'inatan minka maxay aayad u tahay oo calaamadu too caddaynaysaa calaa qudratika awooddaada ya wa nubuwatii iyo nubuwada nebi ciise calayhi asalaam warsuqnaa ilaahay ow arsaaq iyaaha xeedhadaa nagu arsaaq wa anta adigu khayru raasiqiin cid wax arsaaqdaka ugu wanaagsan baa tahay qaala allaahu innii munazziluhaa calaykum qaala allahu allahu wuxuu yidhi mustajiiban lahu xaaluu markaa ka aqbalay lahu ay liciisa innii anigu munazziluhaa waa soo dejinayaa calaykum korkiinaan ku soo dejinayaa munziluha iyo munaziluha bitakfiifi watashdiidi laba qiraa'o kuu sheegaya bitakfiifi khafiifin waa la akhriyey shadka laga khafiifiyo munziluha la yidhaahdo marka la khafiifinayo dee nuunka ka horreeyaa la reebaya marka munziluha bay noqonaysaa waa qiraa'a sabciye watashdiid iyo shaditaanka waa qiraa'adaynu akhrino munaziluha allah wuxuu yidhi anigu waa soo dejinaya calaykum korkiinnaan ku soo dejinayaa faman yakfur ku kastoo kufriya bacdu ay bacda nusuuliha markay soo degto dabadeed markay soo degto dabadeed ku kastoo ka gaalooba ku kastoo gaalooba minkum oo idinka idinka mida ah, markay soo degto dabadeed fa innii ucadibuhu anigu waa cadaabayaa kaas cadaaban cadaab baan cadaabayaa cadaabtaasoo laa ucadibuhu anan cadaabtaa cadaabayna axadan cidnaba min alcaalamiina cid caalamiinta ka mida aana cadaabayn cadaba waxay qaadataa hal mafcuul bay qaadataa ya ucadibuhu mafcuulkeedii waa haysataa mafcuulkaa keliya inay qaadataa oo marka waxa weeye ay marka la tadciifiyo caddaba la yidhaahdo dee waxa weeye waxay faa'iidaynaysaa tacdiib yacni mid keliyaanu ku dhacaya mafcuul keliyay qaadanaysa haddaba marka la yidhi laa ucadibhu axadan ma laba mafcuul baa la siiyey maya laba mafcuul lama siin marka horeba laba mafcuul ma qaadato laba mafcuulu bihi ma qaadato haddaba axadan hadday mafcuulkii tahay mafcuulu bihigii laa ucadibuhu damiirka ku jire haadu xagguu u noqon waxay culammadu yidhaahdeen wuxuu u noqonayaa cadaabku u noqonaya waayo jumladana sifa waxay ka tahay cadaabka mar hadday jumladu sifa ay ka tahay cadaabkana waa in cadaabkii raabid ku xidhayaa jiraa ya raabid waa inuu jiraa raabidku wuxuu noqonayaa damiirkan muu noqonaya damiirkani cadaabku u noqonaya cadaabku u noqonaya oo markaa dee mafcuulkii mutlaqa ahaa ama masderkii ayaa damiirku u noqonaya ficilku isagoo laazimana waa dhacdaa inuu dee waxa weeye damiir lala xidhiidhiyo laakiin damiirku u noqonaayo masderka u noqonaayo ya imamka ibnu maalik markuu sheegayo calaamada ficilka mucaddaha muxuu yidhi calaamatu alficli mucadda an tasilhaa hayri masdarin bihi naxwu camil buu yidhi calaamadda ficilka marka waxa weeye mucaddaha ama mutacaddiga ah calaamadiisu waxa weeye waa in ha ila xidhiidho aan masderka u noqonayn ha masderka u noqonaysaa inay la xidhiidhaa mutacaddinimo faa'iideyn mayso masalan wuxuu yidhi alqiyaamu qumtuhu alqiyaamu istaaggii hee qumtuhu waa istaagay hudu xaggay u noqonaysaa qiyaamkay u noqon qumtu qiyaaman bay ka dhigantay haa dee qaama markaa laazim weeyo mafcuulu bihi ma qaadato ya mafcuulu bihi ma qaadato marka maadaamay sidaas tahay waxa weeye tanna waxay noqonaysaa cadaaban cadaab baan cadaabaya cadaabkaasoo laa ucadibhu cadaabka aanan cadaabaynin ya cadaabkiioo bimacnaa tacdiib ah bay u noqon raabidkii baynay noqonaysaa jumlada nactiga ah ku xidhaysay mancuudka laga sifaynaayo oo cadaabka ah cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin hu cadaabka tacdiib bimacna tacdiib waa ismu masder markaa u dhacaya macno masder oo tacdiib ah waayo cadaab waa ismu masder axadan cid aanan cadaabin mafcuulu bihi waa kaa laakiin damiirku wuxuu u noqonayaa cadaabka bimacna tacdiib laba mafcuul may qaadanaya hal mafcuul bihi bay qaadato cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabka cadaabayn axadan cidnaba min alcaalamiina caalamiinta cid ka midaba aanan cadaabayn yacni cadaab daraan baana cadaabaya fanasalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa soo degtay bihaa xeedhadii bay la soo degtay min asamaa'i cirka ayay ka soo dejisay oo kala soo degtay calayha sabcatu arqifa xaalay markaa ku sugan tahay xeedhada korkeeda toddoba xabbo oo kimisi ay ku sugan yihiin yacni wax daqiiq laga sameeyey wa sabcatu axwaat iyo toddoba xaboo kalluune ay ku sugan yihin waa jamcu xuut xuutka axwaatna waa lagu jamciyaa xiitaanna waa lagu jamciyaa axwaat iyo xiitaan fa akaluu minha wax ka miday cuneen xataa shabicuu ilaahay ka dhergeen qaalahu ibnu cabbaasin sidaa waxaa yidhi cabdulahi ibnu cabbaas ayaa yidhi wa fii xadiisin xadiis waxaa lagu soo wariyey xadiis waxaa lagu soo wariyey unzilat ilmaa'idatu xeedradii baa la soo dejiyey min asamaa'i cirkaa laga soo dejiyey khubsan wa laxman xaalay markaa kimis iyo hilib ay tahay laxmiga haddii la itlaaqo sida badan wuxuu ku dhacaa yani laxma alancaam buu ku dhacaa marka la itlaaqo saasuu ku dhacaa iyadoo kalluunku laxmi yahay haddana qariinaa la raaciyaa laxmi marka la itlaaqayo waxay ku dhacdaa laxmal yani markaysaga markaa ancaam ayuu ku dhacaa waase dhici kartaa in looga jeedo meeshan sida markaa asarkuba tilmaamaayey yani markaa hilib marka kalluun hilibka loon marka loo jeedo waa la qaydaa fa umiruu waa la amray anlaa yakhuunuu inaanay khiyaamaynin walaa yaddakhiruu aynay kaydsanin lighadiin berrina aynay u kaydsan inaanay khiyaamaynna wax kaydsadana aynay ku samaynoo berri aynay u kaydsan fakhaanuu waa khiyaameeyeen waddakharuu waa kaydsadeen fa musikhuu waa la dooriyey fa musikhuu waa la dooriyey oo suuraddoodii baa wax kale laga dhigay waxaa loo dooriyoo laga yeelay qiradatan daayeere iyo khanaasiira doofaaro ayaa laga dhigay ahlucilmigu way isku khilaafsan yihiin xeedhadii ma la soo dejiyey mise lama soo dejiyey ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen waa la soo dejiyey xeedhadii waana sida qataada wakhayruha ay yidhaahdeen bacdi ka mid a culammaduna waxay yidhahdeen lama soo dejin waana sida suddi iyo laga soo naqliyey ibnu jariir atabarina waa siduu doortay laakiin jamaahiirta culammadu waxay ku tageen in xeedhadaa la soo dejiyey waxay qariino uga dhigeen marka qolyaha hale lama soo dejin waxay yidhaahdeen markii la sheegay haddii ay markaa kufri dib kala yimaadaan in la ciqaabaayo cadaab aan cidnaba la cadaabin ilaahay cadaabaayo bay yidhahdeen xaajo uma qabnay naga daah markaasaa dabeedna la joojiyey sidaasay yidhaahdeen waxay kaloo yidhaahdeen kiristaanku arrinkan ma yaqaaniin oo in xeedhadan la soo dejiyey umuuraha kitaabkoodana kuma sugna muslimiintunbay ka maqleen culammada qaarkoodoo kutubtooda diraasaysay sida ibnu kasiir kuba soo naqlinaayo waxay yidhaahdeen markaysaa mid kutubtooda ku sugan ma aha kiristaankuna mid yaqaaniin ma aha haddii markaa la soo dejin lahaana arrinka noocaasi waa caanbixi lahaa tawafuru dawaaci baa ku sugan waa tawaaturi lahaa warkeedaa badan lahaa markaa sidaas aawadeed lama soo dejin bay yidhahdeen ibnu jariir adabarina saasuu u ishoo doortay jamaahiirta culammadu sida kaley mareen waxay deliishadeen allah baa ballan qaaday wacdigiisuna waa xaq qaala allaahu innii munazziluhaa calaykum allah baa wuxuu ihi waa soo dejinayaa haddama aragta markaa nebigii ilaahay baa dalbaday oo ilaahay ka baryey ilaahayna waa ballanqaaday inuu soo dejinaayo waa ballanqaaday shardina kuma xidhin soo dejinta haddii aydaan ka noqon iyo wax la mida lama odhane waa la itlaaqa saas aawadeed jamaahiiru culamaa'i almuslimiin waxay mareen in xeedhada la soo dejiyey saas yadaabay mareen arjaxna ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub